wuxuu yidhi man mud mid guudan shacabka inaan dhex fadhiisata maaha aga boqorrada iyo madaxda meel gaara la geeyaabu adiga iyo wiilashaadada soo raaca markaasu wuxuu qaatay bartakool bartakool mataqaan nidaamka maamulka madaxda si gaara loo soo dhaweeyo shacabkaana kaa soo dhex saaraynaaba meesha lagu qalilaabaa la wad meel baa la geystay horta labada wiil hortiisa ku gawraciy isagoo arkay hiirsaale daawo wiilashaada wiilashiisaa lagu bilaabo in la dirayo adiga waxau yidhi markii wiilashii la dilay askartii la isugu yeeray ninkan wuxuu yidhi waa khaliifkii aan ka baqi jirnayba gaaloo dhan baan ka baqi jirnay ninkaan ka baqi jirna waa kan gacanteennu ku jiraan waxaan codsanayaa inaan seef lagu dilo dhiig laga keena madaxda ma habboonuu yidhi madaxda dhiiggaa laga keena oo maxaa lagu dilayaa feer iyo haraati iyo ulad inaa lilaahi wa inaa ilayhi laraajicuun qaraati iyo laab iyo gudsi loogu wada kow looga siiyaa nil waa khaliifkii muslimiinta markii ay soo afjareen buu yidhi amiirka webigaa lagu rido khaliif webigaa lagu rido isaga wax alla waxa kutub muslimiintu akhristaan webiga furaada lagu daadiyo ilaa baa layidhi weliga mid isku bedelay cagaa khadin ku taallay kutubtaas markaasaa kutubtii inta weligii kuxiyeen baa farda lagu dulmaray intee leegiin kutubtaas halkaa waxaa lagu soo afjaray khilaafa islaamiya cabbaasiya waxaana lagu dilay khaliilkii iyo caruurtiisi iyo dhammaan hal wiil baa batalada la yidhaha ku har isaga uu xanuunsanaa magaalada boqdaad buu ku haray kii wiilkiisa mar dambe khaliif laga dhigi doonaa waayo dowladda mamaaligtiisa khalaas waxaasoo masiibo ayaa mareegay eh? hal nin oo oh, shiica ah, ila socda ila socda ninka wuuriya meesha eh? ku jira mawliidka suufiyada laga fujin laayahay nimankii keenay weyna laga bismi illaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله in sha allah kelimadeenna maanta waxaan rabaa inaan kaga hadalno colaadda shiicadu ay u qabto sunniyiinta iyo haddii aanu wakti u helno cilaaqada ka dhaxaysa shiicada iyo suufiyada qabuuriyiinta ee caalamka cilaaqada ka dhaxaysa shiicada iyo shiicada kale qabuuriyiinta laakiin waxaan ku hormaraynaa horta nacaybka shiicadu ay u qabto ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaacana horaan ugu barannay dadka ilaahay waxiday oo sunnada nabi maxamed raacay weeye calayhi salaatu wasalaam ee magac layskala baxa ma noqonayo markaa shiico waxay soo bilowdeen qarnigii koowaad ee muslimiinta shiicadii firqi ugu horreeyana waxaa la odhan jiray alkhaaliya waa kuwii caliy ibni abi taalib ku magacaabay inuu yahay ilaah macbuud ah calina uu laayay radi allaahu canh uu ku laayay magaalada kuufa kadib markii ay diideen inay toobad keenaan kadib shiicadii waa sii badatay afar firiq oo waaweyn bay noqotay itna cashariya shiicada la yidhaahdo shiica alimaamiya loo yaqaan shiicada labaad oo la yidhaahdo albaatiniya oo faatimiyiinta iyo qaraamutada ku jira shiicada saddexaad oo la yidhaahdo buhura iyo midda afraad oo ah zaydiya oo qaar ka mida ay ah ahlusunnaha aada ugu dhow yihiin colaadoodaan marka u soo gudbaynaa colaadooda laba qisaannu soo qaadanaynaa si qofka caaqilka ay ah u fahmo shiicadu colka ay u qabto ahlusunnaha qofka caaqilka ah ee sunnigaa si uu u fahmo colaadda shiicadu ay u qabto ahlu sunna waljamaaca qisada koowaad waxa weeye markii tataarku damcay inuu qabsada dowladdii cabbaasiyiinta ee qarnigii toddobaad ee hijrada madaxweynihii muslimiinta waktigaa ama khaliifkii muslimiinta wuxuu ahaa almuctasim waa dowla cabbaasiya magaalada baqdaad ninkaasu marka wuxuu la taliyo ka dhigtay nin shiica oo la odhan jiray ibnulcalqami ibnucalqami wuxuu sameeyey heshiis hoose ayuu la soo xirtay tataarkii ama maquulkii maquulkuna siaad ogtihiin waa nimankii burburiyey magaalooyin waaweyn oo muslimiin ee beriga caalamalislaami ku yaallay sida magaalada balkha bukhaara samarkanda nisaabur khawarzin dhulkaasoo dhan waxaa cagta mariyey maquuliyiintii ama tataarkii nujuusta ahaa oo qaarkoodna ruuxaanta iyo arwaaxda caabudayey waxay soo degeen duleedka magaalada baqdaad oo dowladda imika ka dhisan tahay islaamka laakiin tabar darreysoo jilixday farriin bay soo fareen oo yidhaahdeen isdhiiba laakiinse markiiba waxaa la taliyii waa ninkii la taliyaha u ah madaxweynaha yaa la taliyo u ah nin shiica ibnulcalqami laa yaaluunakum khabaalan maa canidtum nin shiicaha asxaanku uma fadhayo amiirka waa lagala teliyey waxaa la yidhi yaa amiira almuuminiin ninkan waa shiico waa nin abubakar gaal u yaqaan cumar gaal u yaqaan yacni cusmaan gaal u yaqaan caaisho gaalaysiinaya xabse gaalaysiinaya adiga walaalkaa ma aha ninkan iska foge wuxuu yidhi xikmad baa ku jirta in laysu keenaan rabnaa buu yidhi garbaha muslimiinta wuxuu ku siran yahay shiico cadow ilaahay ah laba nin ninkii ciidamada hogaaminaya ibn mujaahid baa la odhan jiray iyo nin kale waxay yidhaahdeen annagu ma sii joogi karna ciraaq maadaama yaa amiir almu'miniin aad ku siran tahay cadowgan meel xun buuna kaala dhixi doonaa iyagii buu canaantay wuxuuna yidhi warkiina looma baahna waa inaad amarka amiirka qaadataan dowladda dowladda heshiiseeda geli kartaa wax dhiba ma leh wuxuu diray la taliyihiisii ibnulcalqami waa nin raafidiya waa nin ka necab hoolaakaha soo diilay amiirkanu ka necabya ilaahayna qur'aanku noogu digay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabala waduu maa canitum qad badat ilbaqdaa min afwaahihim wamaa tuqdi suduurun akbar ha yeelanina bitaana saaxiib weley ah oo aan adinka ahayn sokeeyaha u yeelanina mid kale ha wadanina oo aan asxaanba idiin farayn bale in yar idiin jexinjaxin dhibkiinana jecel ilaahay waa baray dadkii laakiin in lagu hanuunaa ka horraysa oo qofku ku qanaco manhajka ilaahay subxaana wa tacaala cadowga ilaahayna indhou ku arkay inuu leeyahay baa amiirkii maal asaf waa arki waaya ninkii la taliyaa aniga idir buu yidhi ibnulcalqami idir hulaako hulaako wuxuu fadhiyaa magaalada hamadaan hamadaan waa faris waa iiraan caasimaduna waa baqdaad laakiin ciidanka hulaako waxay ag fadhiyaan bibaqdaad waa u tegey laba gaal baa isu tegey laakiin isagu muxuu moodaya nin muslim oo dowladdii muslimiinta ka socda masiibada intaa laakiri waxa ka dhici doona halkaas waa soo baxay wuxuu u tegey hoolaako hoolaako iyo kii kale waa sheegay niyo wuxuu yidhi nimankan meesha haysta sunniyiinta annagu waxaa nahay buhi shiica weligoodna waana maamulayaan iyagaana haysta waxaan kuu fududaynayaa inaad baqdood qabsato inaad dowladdii khaliifada islaamka o dhan burburiso aniga maxaad iigu abaalgudee haddaad fududayso yidhi ay dhabkaataa ah, waxaad sheegaysa oo aanu baqdaad gacanta ku dhigno khaliifkana la dilo adigaan kaa dhigaynaa khaliifka cusub ama cidda adigu soo magacawday ayaanu ka dhigaynaa ama la taliyaan kaa dhiganayaani waa yahay buu yidhi asaga wax kastoo laga dhigayo waa ogolya mar baa haddii sunniyiin meesha la dhaafinayo waxaan rabaa colaadda shiicada inaad fahamtaan muslimiin waa xasan nasrallah aydaan iska dhigin waayahaydii uu soo noqday amiirkii buu yimid ayuhal ninkii waa soo wada hadallay waxaan isku soo afgarannay in wada hadallada fula mufaawadaad colna ama qabo weliba aad buu ii soo dhaweeyey weliba salaam buu kuu soo faray diirran war badan oo beenuu ku shugay ninkii amiirkaa wuu yidhi maa sha allah maa sha allah hadda maxaa dala tala kullagu yidhahdana tala kala keen asagaiyo wuxuu isku daray nin nasraaniya oo jizye laga daadayey oo reer baqdaada waa carab jizyadihiya oo nasraaniya kristan iyo shiico ayaa waxay matalayaan dowladdii baqdaad waxay la shirayaan hoolaaka mujuusi xikmad baan ka wataa bur waxaa la hadla hataa caalimkii weynaa ibnu jawsi baqdaadii baa noolaa mu'arikha ahaa ee muxadidkaa wada garanaysaa ayaa noolaa amiirka u yimid wuxuu yidhi arrintan ka fiirso xikmad aydan fahmayn baan ka wadaa buu aniga waayahay buuri waayo waa loo tegay ninkii wuxuu xalugula soo heshiiyey wax u gaara kollay cadaawadoodii isagii waa loo soo laabtay waxaa la yidhi wiilkaaga iyo gabadha hoolaankaan isku darayna hoolaankuna uu naga soo ogolaado waa boqorkii bariga caalamka maxaa yeelay markaa waxaa haysta caalamka berigiisa oo dhan tataar baa haysta tataar codkayga si fiican ma maqlaysaa mikrofoonku waa cijisan yahay aaya ma maqlaysaa marka waxaa la yidhi gabadhaada wiilkaaga iyo gabadhiisaanu isku daraynaa si heshiis loo galo arrintaana waxaa loo soo yidhi boqorkii bariga caalamka adna waxaa tahay amiirkii muslimiinta maxaa yeelay shiinaha oo dhan raashiya inta badan caalam alislaami iyo bariga oo dhan khawaarism la ohan jiray in ka badan saddex kun aa kilomitr min kirikistan ilaa baqdaad buu haystaa gaalkani marka dhul weyn buu haysta waxaa nasiib darraa ninka wadahadalka waa la furaya uu leeyahay dhul badan oo muslimiintu soo baabiiyey magaalada ugu yar uusan waxba ku dilin buu wuxuu ku dilay shan boqol oo kun oo dada oo muslimiina samarkanda bukhaara wuxuu ku dilay hamal yamal bukhaara imaam bukhaari magaaladu ka soo jeeday nisabuur magaaladuu ka soo jeeday waa imaam muslim ibnu xujaaj siddeed boqoloo kun oo qof buu ku dilay baa la yidhahda marwa hal malyan buu ku dilay baa la yidhaahdaa magaalada khawaarzim ayadoo dhanba webiga ayuu ku faruuray webigaaba qaadayba nin saasa waa ninka wada hadallada lala gelay shiiciguna isaga dhigayo nin wada wada hadallo laba dowladoo u dhexeeya arrintaa maxaa ka leedahay baa la yidhi ayuhalamiir wiilkaaga iyo gabadhiisaa la isku darayaa sidaa colaadeeda ku baabanaysa isaguna waa naga noqonaya anda amiirkeenni ba tahay dacwada islaamkana waan ku gudanaynaa ciidamada tataarka islaam baan unagu yeeraynaa maasha allah waa u boweyn laakiin waxay yidhahdeen hal shardi oo lagu xiray haye meesha lagu meherinayo dadkan adigu inaad joogto amiiradoo dhanna ay joogaan meesha meherku ka dhacay amnigana annagaa sugayna waa dhanka annagu aan maamulayna dhankiinna maaha muslimiinay heshiiskaasna waan soo galnay xoogaa buu shakiyey haddana shakigiia ka saaray waxay dhaheen heshiiska annagaa soo galnay annaga ballanaan soo galnay dee hanugu ballan furin waa u tegaynaa xafladda dhankaasaa lagu qabanaya amniga iyagaa sugay sugaya labada boqorna waa is arkayaan boqorka muslimiinta ama amiirka muslimiinta iyo boqorkii tataarka wiilkii gabadhan waa la isku daraya xaaladuna aad bay u fiican tahay ayuha alamiir amar amarku wuxuu ku bixiyey dhammaan umureedii oo dhan qoyskii reer maamulka lahaa ee imaarada dadkii amiirada ama ciidamada ama dhaqaalaha ama wax hogaaminayey dowlad lix boqoloo sano dhisnayd wey wuxuu amar ku bixiyey dhammaan inay baxaan maca culummadii waaweyneed ee muctabarinta kulli inay aadaan hoolaako in la aado teenda weeye in buu dhis oo kumaan kun qof qaada hal ninoo shiicaha wuxuu geystay inaa isla dareennaan rabno ibnulcalqami lacnatullahi calayh dadkii o dhan labadii nin baa diiday marka oo ciidamada waxay yidhaha annagoo faramaran gaal intaan oo sagna ma ag fadhiisanayn suurtagal maamay dhe markaas i adinka fataanin baa tii nima fiican ma tihiin ma fahmi kartaan xikmad ma lihdin a waxbuu ku yidhi waayo adaa xikmad le hore socoy dheh gaal hoosta laga galaa xigmada miya cashar baa la qaatay midkii caaqila labadii nin waa soo dhaqaaqeen shaam bay soo aadeen waaba ka soo tageen ciraaq oo dhan ba fardahoogay qaateen meeshaa waa hadhe waxbaa ka soo socda baa ka soo guureen magaaladii o dhan oo guuraysa khaliifkii amiiradii culimmadii wasaradii kulli oo guuraya waa kuwa oo hal seefa wadan hal seefa tabliiq miya tabliiq say u soo socdeen yaa teennadii lagu soo haray soo gala soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada ninka soo dhowaynaya waa hoolaako gacmihiisa iyo afkiisa weli waxaa ka qoyan dhiiggii muslimiinta u soo xasuuqay markii teendadii laga soo buuxiyey odagiina fadhi fiican loo sameeyey laba wiil oo dhowaana ay la socdaan wiil baa la rabaa gabar in lagu daro caqligii safiir adig ayaa hoolaa yimid khaliifka ibaru dhaa khaliifka waa nin mas-uule eh. waa kan baa layidhi waa lasbara waa isi salaamay wuxuu yidhi ma mudnin buuya shacabka inaad dhex fadhiisata maahan buy ragga boqorada iyo madaxda meel gaara la geeyaa buuhi adiga iyo wiilasha adiga soo raaca markaasu wuxuu qaatay bartacol bartacol ma taqaan nidaamka maamulka madaxda si gaara ah loo soo dhaweeya shacabkaana kaa soo dhex saaraynaaba meesha lagu qalilaabaa la wada meel baa la geystay horta labada wiil hortiisa ku gowraciyo isagoo arkay oday fiirsaale daawo wiilashaada wiilashiisaa lagu bilaabay in la birayo muxbirkum a war aamus baa layihaa iska dhaa markaas aawa ballantii aawa aanku guur iyo aroos kuu imanaya gaalkaana islaam inaa cagta mariyo u yimid ibnu kaiir oo qisadaa ka warramaya wuxuu yidhi amiirkaasi salafi buu ahaa laakiin waa hurday bu yidhi markaasaa xasuusta kuwo badan oo salafina sheegta hurdana hadda hadda jiifo albidaaya winaayaya ku taalla waa amiir salafi u ahaa hurnigaas laakiin waa hurda bu yidhi waaqicuu kuu ka seexday waaqican muuqda haddaad ka seexato ismoogeysiiso waxaasaa kugu dhacay adiga waxa uu yidhi markii wiilashii la dilay askartii buu isugu yeeray ninkan wuxuu yidhi waa khaliidkii aan ka baqi jirnayba gaaloo dhan baaba ka baqi jirtay ninkaan ka baqi jirna waa kan gacanteennu ku jiraan waxaan codsanayaa inaan seef lagu dilo dhiig in laga keeno madaxda ma habboonuu yidhi madaxda dhiiggaa laga keeno oo maxaa lagu dilayaa feel iyo haraati iyo ulaa lagu dilo inna lilaahi wa inna ilayhi la laraajicuun masiiruwa kuwii amiirooyina meesheeda fadhiya waxaa is soo kulmaya madaxdiina kulmaysa isleeyi haraati iyo laa iyo budsi loogu wada kow looga siiya amiirka waa khaliifkii muslimiinta waa seexday laakiin abaalkeeda u masiibada kale soo socotaa ka daran amar wuxuu ku bixiyey teendhada inta ku jirtaay qof nool inuusan ka bixin hal qof inuusan bixin markaasaa sida arigii loo buray eber amiiradii wasiiradii culumadii khaliifkii wuxuu yidhi markii la dilay oo meydkiisa waa la burburin si loo garaacayo wadnihii baa isku go-ay iyo beerkii si beerka looga garaacayo haraati wiilka taara garaacay isdulayn adigu aa isdullaysay soo maa ah, lax waliba meesha isdhigtay shirarka isdhigtay lagu gowraca bay yidhahaan soomaalidu gaalkaanu waa cabsanaya waxaa la shan sano agdeganaxila waa baqaya wuxuu isleeyahay khilaafadii wey mar haddaad weerarto caalamulislaami o dhan baa laga imanaya waxbaa kugu dhici doona si fudud buuba ku helayba ninkiiba halkaa waxaa lagu soo afjaray khilaafa islaamiya cabaasiya waxaana lagu dilay khaliifkii iyo caruurtiisii iyo dhammaan hal wiil baa fakadada la yidhahda oo ku haray isaguna uu xanuunsanaa magaalada baqdaad buu ku haray kii wiilkiisa mar dambe khaliif laga dhigi doonaa waaga dowladda mamaaligta dhismi doonta khalaas markii ay soo abjareen buu yidhi amiirka webigaa lagu riday horta khaliifka webigaa lagu riday isaga wax alla waxaa kutub muslimiintu akristaan webiga furaaqa lagu daadiyo cilmiga dhaxalkii muslimiintao dhan laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed baa meesha yaal calayhi salaatu wasalaam webigaa lagu gubo ilaa waa la yidhi webiga midabkiisu isku beddelay cagaa khadii ku taallay kutubtaas markaasaa kutubta inta webigii buuxiyeen baa farda lagu dulmaray intee leegiyo kutubtaas caasimadiibuu soo galay baqdeed amar wuxuu ku siiyey laa tatrukuu xajaran calaa xajar dhagax dhagax dul saaray hataa guryaha duniya wax nool oo dhaqaaqayana ha ka tegina waxaa la yidhaahdaa islaamku waa diin ilaahay mooye haddaanay diin ilaahay ahayn muslim dambe dib looma arkan laakiin ilahay ballan qaaday in diintanu taagnaato xataa taquumu saaca waxaasoo masiibo ayaa maleegay hal nin oo shiica ila socdo ila socdo nin qabuuriya meesha ku jira magaaladii waa la baabi'iyey laba malyan baa saddex malyan baa deganeed baa le laba malyan iyo bar seef baa lagu dilay ruuska dadkii u cararay guryaha meesha kore u cararay kor baa lagu laayay markaasaa waxay jiingadihii ama guryihii meesha waxay soo daadinayaan sida roobka u daato oo kale dhiig malaayiin qof baa la jaraya afartan maalmood baa la yidhi iyo waxaa la arka la dilay xataa bisadaka arka waa dilaya ibnu kaiir oo qisada ka waramaya wuxuu yidhi ninkii acni ka badbaaday acni waxaa la yidhaha warankii ama seeftii ku dhacday ninkii ka badbaadee dhuuntay daacuun buusan ka badbaadin la meydkiiba xagga iyo xagga iyo xagga ka yaalla daacuun buusan ka badbaadin yaraa waxa ka haray reer baqdaad afartan cisho kadib yiri magaalada ka soo baxa marka say ullaynayeen bay ku daaleenba baqdaad saasaa lagula wareegay markay soo galeenna asagi waxaa la yidhi meel fariisuuriya la taliya haddaanu uga baahannahay qof maxamed rumaysan kuwii horeba maanaan wayn lahayn haddii kale lafaha igaga badbaadso asaga wuxuu ku qanacsan yahay intaasoo malaayiin oo sunniyo tagtay baraf baa ku maraya haddaan jago loo dhiibin xataa okay xataa waxba yaan la siinin soo horta khilaafa islaamiya anu uma burburna haa khumeyni oo ninkaas ammaanay ma maqasheen aayatullah ruuxullaahi khumayni ninkay la baxay ee hadda dhintay sagaashankii meelaha siddeetan sideetan dhintay ee dowladdan iiraan dhisay kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii dowla islaamiya iiraan middan loo yaqaano hadda ninka dhisay ee loo yaqaano sayidu tow thawra ama hogaamiye thawradda iiraan wuxuu yidhi laba nin baa xusid naga mudan kitaabkiisa ku taalla kitaabkuu qoray duur buu qoray loo yaqaano xukuumat alislaamiya fii iiraan laba nin baa ammaan naga mudan buu yidhi midu wuxuu yidhi waa abuu lu'lu annahawundiy mataqaanaa abululu cumar ninkii dilay waay cumar bin khadaab ninkii dilay halyey bay u yaqaanaan taalla u taagan waa la xusaa waa la weyneeyaa halyey bay u yaqaanaan nin taaquud dilay bay u yaqaanaan ninkii muslim moodayo shiico laba nin baa mudan buu yidhi inaan mar walba xasuusnaanno u ducayno ku dayanno ay soo qabteen iyo dadaalkay u sameeyeen ahlu baytillaahi dadka mxnaa ahlulbeytka nebiga dheh ahlulbeytkina iyo rasuuli ilahi calayh isalaatu wasalaam labadaa nin wuxuu yidhi mid waa abu lulu almujuusiy annagaa u naqaan isagu ma dhahayo abu lulu magaalada annahawundiy magaaladii lagu qabtay nahawund baa la yidhahdaa magaalada ugu dambaysa laga saaray furus labaatan iyo kowdii hijrada ciidamadii uu hogaaminaya nucmaan ibnu muqarin assaduusi radia allahu canh ninkaas iyo ninka labaadna wuxuu yidhi waa ninkii burburiyey bay dowladdii nawaasibta xataa shayaanba ha adeegsadee ir xataa shayaanba ha adeegsadee waa ibnu calqama ibnu calqami labada nina uu ammaanayo waa laba nin ee kaarife iyo masiibo u geysta muslimiinta ninkii shiica raba inuu wax ka ogaado intaas waa daaqad yarood ka fahmi karto cadaawadda shiicada taa waa qisadii koowaad ibnu calqami dowladdii waa burburiyey hunaaka waa la wareegay hal sano sii noolaa isna waa iska bakti xaggooda haliyey buu ka yahay xagganagana malcuub buu ka yahay waa soo sugudeen dataarkii shaam bay qabsadeen masar bay soo weerareen ilaahay wuxuu ka hor keenay niman adag niman mamaalik la yidhahdaa ka hor tegey caynu jaaluud meel la yidhahdaa afka ciidda loo geliyey dataarkii iyadoona afartan sanaba la jebin afartan sano ciidankooda lama jebin dhulka lama dhigin markaasa rag baa suba haystay rag loodna beriyey laiska bixiyey waana la laayay waa laga adkaa maxaa kii hogaaminayey waa la dilo kadbuqaa la odhan jiray honaanka waxaa loo sheegay ciidamadiinni waa la jebiyey muslimiintaa jebiyey madaxii kii uu soo diray madaxiisa sanduuq lagu wadaa hadiyad baa loogu diray kadbuqaa hadiyadaan iga guddoon baa markuu arkay dhiikar madaxa dhiig ku shubay kow isnagaa baktiye allahu akbar yacni waa dadkii dambe iska dhiciyey kufaartii soo duushay halkan waxaan rabaa taariikhdan soo duushay tataalkanaan kusii dheeraada ma rabo ninka shiicada waxa uu sameeyey intee la egyihi ummad dhan buu moora duugay ninkii fahmi lahaayo iyo kii ka indhala-aan lahaayo kan labaad qisada labaad shan boqoloo sanaa laga jooga oo keliya waa kun iyo shan boqol waa taariikhdii axmed shaah assafawi waa ninkii dhisay dowladdii iiraan shan boqoloo sano ka hor ninkaasi sunni buu iska dhigay iiraan dhulka hadda loo yaqaano sunniga shiicada waxaa ku badnaa sunniga maantana boqolkiiba afar xataa sunni maaha waa la qaxiyey waana la laayixi kara sidee bay ku dhacday iiraan inay shiico noqoto marka axmed ashaah safawi baa taageertay wuxuu iska dhigayaa nin sunniga dowladdiiba sida gacanta ugu dhigay khaain taqiya waxa la yidhahdo isticmaalaan taqiya ma taqaan qofku waxa uu rumaysan yahay waxaan ahayn dadka u sheegaya asagoo shiicaha uu sunni iska dhigay taqiyana waxay u yaqaanaan mabaadidooda midda ugu muhiimsan maxaa yeele waxay yidhahdeen qofka shiicada ah ee aan taqiyo lahayn waa qof aan diin lahayn qaar waxaad arkaysaa abubakar asidiiq radia allahu canhu markaad radia allahu canhu kuu dhahay markuu sii jeestana lacnatullahi dhahay adintu kula joogana radia allahu canhu kudhahdhahay markaas ninkaa maxaa loo dhahaya shiica waa la jecel yahay asxaabtii nebiga ah, masaakiintay khaldaan dadkan shiica garanayn bay khaldaan laakiin ninka sunnigae soo jeeda ee waaqaca garanay ma khaldi karaan axmed ishaah asafawi dowladdii markuu qabsaday askartii wuxuu soo xulay wixii shiicada iyo fikir shiicada ku jirtay iyo mujuustii hore ee iiraaniyiinta qaar ah baa weli ku haray oo jizye laga qaaday kuwiina dowladdu ka soo buuxsay markuu ogaado awoodda inay gacantiisa soo gashay amar wuxuu ku bixiyey nin shiikhu sunniya ma jiro ilaa waa in la diliy aada u fiiriya sheek nin shiikha ah oo sunniya oo sunnadii nebi maxamed ku dhaqmaya ma jiro ilaa ha la dilo jiscama hadduu yaqaana jiscama diliy maxaa culammada ukaarga laga dhig dadka haddii culummada laga laaya maxaa soo haray shacab bilaa culamaa yaa culamo u noqonaya kuwii shiicada saasaa lagu shiicoobaya waa taarged la isticmaalo cadow ilahay u isticmaala gacantiisuu ku dilay amiirkii manaha khatiirka magaalada tabriis waagaas caasamadooda waxay tabriis hadda waa tehraan ninkii khatiirka masaajidka abuu ah u soo galay qoortuu ka saaray seef markaasuu yidhi maada taquulu can abubakar wa cumar abubakar iyo cumar maxaad ka leedahay radia allaahu canhum buyiri kaf qoorta hore u jaray hala dooxu yidhi xiidmihiisa masaajidka lagu soo wareejiy waa imaamkii ugu weynaa tabriis ka akriya masiibooyinka noocaas oo dhan kutubta taariikhda akhriya axmed shaah asafawi ka raadi internet asafawiya la yidhahda isagoo shaariba weyn uu sawiraya halla xasuuqu yidhi culummada ha la baabi'iyo hal malyan baa la sheegaa ninka ugu yar wuxuu yidhahdaa hal malyan baa laga diray culammadii intii kalena waa carareen waa banneeyeen shacab waxaa soo haray bilaa culamaa waxaa fatwoonaya sheikh shiiciya shan sano lix sano toban sano markii culimmada sunniga la waayay dadkii shiicada isugu biidhurteen khalaas iiraan saasay ku noqotay shiico shan boqoloo sano kadib ayagoo shiicoobay oo dawlad u dhisantay safawiyiina maya inta weli lagu jira ilahay maadi ninkaa waxaa burburiyey dowladda cismaaniyiinta suniyiinta ahaa laakiin laftigooda balaaya ka qarsanayd oo markii suufiyada xooga ku yeelanaya kanaana gardaraystay cismaaniyiintu dhankaanba uma soo jeedaan sunna la xasuuqa dankama ilahan waxay u sii jeedeen yurub baalkankii bay qabseen baalkan waxaa la yidhahdaa lixday waddan ee yurubta bariga u soo jira falkaan baa aniga lagu yidhahda waa griiga albaniya yugoslaafiya jekhislafakiya waddanka loo yaqaan hungary romania dhulkaas waa albania iyo montenegro meeshay odhan jireen iyaa ka mid a ah maxaa la ohan jiray bosnia herzegovina waxay ka ka tirsanad yugoslaviya dhulkaasay qabsadeen waxay hareereeyeen dowladdii cuhmaaniyiintu caasimadii waddanka loo yidhaahdo haddaba loo yaqaan austria caasimadda la yidhahda vienna ayaa ciidamadii muslimiinta ee cuhmaaniyiintu hareereeyeen iyagoo hareereysan ayaa gadaal waxaa ka soo duulay oo turkiya gobolka koonfurta anatolia qabsaday safawiyiintii iiraan axmed shaab safawi wuxuu is quwaddooda intay ku maqan tahay dhanka yurub gadaalka un gadaal amiirkii waxaa loo sheegay axmed sulaym baa la odhan jiray amiirka waqtigaa joogay cumaaniyiinta waddankii koonfur oo dhan anatolia waxaa gacanta ku dhigay shiica asafawiya wuxuu ku qosbanaaday inuu dib uga soo gurtay yurub yurub ilaa hadda waa ammaanaan safawi waxay yidhaahdaan nin jermani buu ka qoray wuxuu yidhi jermani iyo biljam iyo france iyo waddankan ingiriiskuba muslimiin bay ahaan lahaayeen wakhtigaan buu yidhi haddii uuna ka soo gaarin axmed ashaah safawi oo naga dhabarjabiyey ottoman empire ama dowladdii cumaaniyiinta boqortooyadii cumaaniyiinta kii naga dhabarjabiyey kaasoo ammaanaya inay islaam noqdaanna wuxuu u arkaa de masiibo gaalkani masiibaa nagu dhici lahayd waa la islaami lahaa oo xoogtoodana soo geli laakiin dhabarka waxaa ka qabsaday oo dhabarka ka cunay shiicadii saasuu nooga laab ilaa hadda way qoraan buwaanta mustashriqiinta yurub oo u abaal ay u hayaan waa shiicada haddaad ortiin iyo haddii kalaba wuu soo laabtay amiirkii dagaal baa wuxuu ka dhacay anatolia meesha loo yaqaan jaardillaah cagtaa la miray shiicadii waa la jebiyey dowladdoodii caasimadii tabriis waa laga qabsaday kiina bortuqaal buu aaday safawiga dadkiisii bortuqiiskaa qaadaya magangelyo siyaa dawladda la siinaya maana bortugiisku isaga haysta dhul badan oo bariga foga eeshiya halkaasu muddo kusoo jiray dib uu dowlado kale u dhistay oon tabar lahayn shiicadii waagaasay iiraan u degtay ee ugu fiday shan boqoloo sano waktigaa kadib marka kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii taariikhda milaadiyada waxaa shaahi boqortooyadii iiraan boqortooyada iska ahayd dimuqraadiyiina dhinaca dimuqraatiga soo doordoorta hal boqoroo korona iska hayso sida ingiriiska ingiriiska boqortooyaa lagu magacaabaa ra-isul wasaarahan waa la doorta boqorna waa iska jooga aan dhammaan kingdom waati la yidhahdo united kingdom waa boqortooyo saasoo kale iiraan ahay waxaa waddankii la wareegay kacdoonkii islaamiyiinta shiicada oo uu hogaaminayey ninkii khumeyni la dhihi jiray asaga wuxuu la baxay aayatullah ruuxullah khumeyni dadkii baa kacay magaaladii waa lala wareegay ciidamadii iyo o dhan waa lala wareegay shacabkii askartii waa la soo dhaweeyey saas ku qabsaday waddanka waxaa loo yaqaanaa kacaankii iiraan kun sagaal boqol todobaatan sagaalkii u koo iyo tobankii janwarinahayd baan male ilaahay subxaana wa watacaala wuxuu meesha ka wada socdee kani markuu qabsado dagaal baa markiiba ku furmay oo iiraan ciraaq baa alla ku dira fursadba ma helinba hal sano caadi ah kadibna siddeed sano dagaal buu ciraaq kula jira waa khumeyni khumeyni waa baktiye waa tegey laakiin muxuu sameeyey laba arrimood buu sameeyey wuxuu yidhi magaalada taharaan waa in laga mamnuuca masaajid sunniga taharaan maxay ka dahirantaha mataqaan masaajid ma leh hal masaajid ma leh taharaan waa tii tahirnayd wey masaajid sunnigaa laga ilaaliyey koo gobolka loo yaqaano gobolkan seexiga hawaa waxaa la yidhaha hawaas ee ciraaq seexiga ee carabta sunniyiinta ay deganaayeen ee shidaalka badan laga helayna wuxuu ka dhigay frontline frontline ma taqaan goob dagaal oo qofkii lagu qortay maxkamad lama saaro wixii rabaa lagu sameeyaa operational area bay yidhahda kenya u isticmaali jirtay soomaalida n f d degan sidaas iyaga xor ismoodaye gaarisa hadday xagga u soo dhaafto askariga kenyaanka ah ee gudaha kenya degan jooga iyo kan jooga n f d ama dhulkan soomaalidu degto waa kala labis isku labis maaha kuwan wuxuu qaataa wax busto wayga mudoo qoryo qofkuu dila askare dhankaan jooga lama qabso hadday xoogaa dhaqdhaqaaq leeyihin soomaalidu waa doodaano mb baa noo doodaa maqli iyo maaragtay gabana baan leenahay iska dhahaan laakiin maya waa dhul gumaysi dowday ah. operational area la dhihi jiray reebaadiyu iska leynaya askarigu shufta ku dhig shufta waa burcad xoolahoodu iska dhacayaa lixdan iyo shantii ilaa iyo waqti dhow saasay ahay sidaas oo kale wuxuu ka dhigay gobolkii ahwaas ee sunniyiintu deganaayeen yaa deganaanaya qof walba waa qaxaya dadkiibuu buu bannaynaya waa qaxaya xoogaabaa jabhado noqda bakistan dabada la galay iyagiina waa lahay iiraan magacay noqotay boqol kiiba sagaashan iyo lix shiico waxayna col u tahay sunni hadda way ka soo baxday dagaalkeedu uu ka soo baxay gudaha iiraan wuxuu u soo gudbay caalamkii kale wuxuu ku hadlay ninka la yidhaahdo ee u qaabilsan tawradda iiraan ciidanka tawriga waa ciidanka ugu xoog badan iiraan wuxuu yidhi afartaba iyagaa maamula haddaad istraadaro libnaan see ku maamulaan lubnaan dowladda waxaa ka xoog badan ciidanka iiraan ee dhistee meesha degan ee loo yaqaan xisbullah ma maqashan ciidankaas ee hadda ka hor mar la dagaalamay yuhuudda oo dad badan masaajida ugu qunuudaya allaahuma ayidu xasan nasrallah ma yaqaanaan xasan nasrallah ninka baxay iyo netanyahu netanyahu unaxariista an islaam laakiin masiibo maba taqaanid ninkaas garka weyno bismi illahi raxmaan raxiim dhahayo allahuma salli calaa maxamed dhahayo miyaa col ah waa col abubakar ba hadduu gaal yidhahdo muxuu ku ahay caqiidadooda wax ka tilmaamaya marka taasi waa abka ay u nacaybka ahayaan naceybka caqiidada wax ka sheegan kitaabka uu qoray ninka la yidhahdo bixaar alanwaar tilmasani waa imaamyadooda ugu waaweyn mid ka mid a ah. kitaabkana waxaa la yidhahdaa bixaar alanwaar wuxuu ku qoray abubakar wa cumar kaafiraan abubakar iyo cumar waa laba gaarbiir wa kaafirun man axabbahumaa waxaa kaloo gaala ah, labadooda kii jeclaaba subxaan allah halkaa fiiriye kitaabka maxaa la yidhahdaa bixaar alanwaar ninka qorana imaam talmasaniy raadiya ninka sunniga wuu ah ku qanacaya warkaa sheegay laakiin haddii qabuuri joogo ka shakisan siicada iska soo baara maaila qabuuriga awalba wuxuu dhihi jiray muslim buu gaalaysiiyaay mashiicu asxaan u balaya muslimka asagaa isku yaqaan haba jiilaani baad caabuddaa saaxib halka asagoo cali ka caabudo haba jiilaani baad caabuddaa xiriirka ay leeyihiin shiicada iyo qabuuriyiintana markaan ka dhigan doona kitaabkaas maxaa ku yaal ninkii abubakar iyo cumar waa laba gaal ninkii jeclaadana waa gaal kale bukhaariga waxaa noogu yaali nebiga calayhi salaatu wasalaam camar ibnucaas baa weydiiyey wuxuu yidhi rasuulkii allow dadka yaad ugu jeceshahay saxiix bukhaari buu ku yaala wuxuu yidhi waxaan ugu jecelahay caaisha maya raggan ku weydiiyey rasuulkii allow aabbaheedaan ugu jecelahay aabbaheediyaw abubakar labada nabi maxamed ugu jecelyayo caaisha iyo abubakar labada shiica ugu necabtahayna waa caaisha iyo abubakar caaisha waxyaabaha ay ka qoreen ama ay ka sheegayeen afkayga kama sheegi karo laakiin raadiga kutubta ay qoreen ama nin sunniga hadda fiicanoo ka soo tegay iyaga oo xuseen almusawi la yidhaahdo oo jaamacadda kuufa ka baxay ee meesha najaf kitaabka uu qoray raadiga waxaa la yidhaahdaa lilaahi walitaariikh muqdisho baan yaallaa waan arkay waan akri lilaahi walitaariikh ilaahay dartii baan u qoray buu yidhi kitaabkan iyo taariikhda inaan u sheego dadka meesha gaalnimada taalla nimanka shiicada waxa waxaaya xataa khumayni buu la soo shaqeeyey ninkan waa nin culammadooda waaweyn ku jira markii dambena ilaahay hanuuniyey oo xaqa fahmay oo ka toobad keenay kufrigii raafidada shiica marka waxa ay ka qoreen caaisha nin ilaahay micnaha afkiisa nin alla ka baqaya ma sheegi karo laakiin indhahaga kusoo adaga fiiri waxaa kugu filan inay gaalaysiiyaan oo caayaan inay gaalaysiiyaan oo caayaan baa kugu filan ninka sunniga ahow idan shiico waa cadow ilaahay nebigu waxaan ugu jecelaynay dadka caaisha iyo abubakar iyaguna waa gaalaysiiyeen waxaa jira xabiib alkhatiib mid la yidhaahdo ingiriiska degan wuxuu ku jiray interneedyada isagoo salaad ku jiro dad tujinaya oo ku qunuudaya lacnadda abubakar iyo cumar iyo labadooda gabdhood oo ah caaisha iyo xabsa qunuud allahuma alcani ilaahu lacna u dhih salaad buu ku jiraa wuxuuna lacnadaya abubakar iyo caaisha iyo xabse iyo cumar war ma isku diin maana isku diin miyaana ninka abubakar gaad u yaqaan maya maya cadowullah intaa waxaa u sideer caqiidadoodii shirkigaadi waan u tegi doonaa marka ayagii suufiyada ciraaqada ay leeyihin aan sharixi doono waxaa kaloo qoran kitaabka uu qoray shaytaankii dhintay khumayni waxaa la yidhahdaa xukuumat alislaamiya fii iiraan wuu yaallaa maktabadaa laga helaa wuxuu yidhi madhab waan baxaynaa wuu muxaadaraynaya kitaabkay ku taalla waxaan xataa nasl ilaa aan ka gaarna buu yidhi madiinatu lmunawara magaalada madiine nebigu ku aasnaa calayhi salaatu wasalaam ciidamadii buu khudbaynaya waxaan soo saaraynaa buu yihi labada sanam oo nebiga hareerihiisa lagu aasay dabadeedna waan salbinaynaa labada sanam ma taqaan cidda u ka wado abubakar iyo cumar wa dowla islaamiya fii iiraan buugga la yidhahdo uu qoray khumayni ka akriya colaaddooda mid qarsoon maaha marka ninka khabaawiga gobolka aan fahmi karin maanta cadowga ilaahay ayaa ku siran shiica ku siran oo laga yaabo shiicayo maraykan dagaalamayo iyo shiicayo kiristaan dagaalamayo ama shiicayo qodolkaa dagaalamaya inuu yidhahdo dhaaf boqortooyada sacuudiga lacag bay ka dhargeena halla kulleeyo dhaaf nacam lacag bay ka dhargeen boqortooye kibirtay laakiin waa dhul sunni wey xaramaynkii baa ku yaalla ma shiica inay qabsataa waa la soo dhaweeya shiica kufaar wa shiica adigana alla wadaadaan dhahaya iyo abubakar iyo boqorka sacuudiga kulli isku gud baa utiin indhaha in la kala qaado way nimayo indhaha in la kala qaado way xuutiyiintu waa shiica marka shiica nooceegii zaydiya zaydiya maxay ka siiyiin jaaruudiya jaaruudiyana waa kufaar ma aha muslimiin maxaa yeelay cismaan ibni cafaan bay gaaraysiiyaan ninka yeman tegay baa garanaya zaydiyadu waa qolada ugu dhow sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saddexdayna u qaybsamaan jaaruudiya sulaymaaniya iyo bakriya sulaymaaniya iyo jaaruudiya waxay la mid yihiin isnaa cashariyada waxayna caqiide ahaan gaalaysiiyeen asxaabtii nebiga waxayna sameeyeen shirki sida kuwa kale shirki u sameeyaanoo cali iyo xuseen u yeertaan amaa baatiriyada maya saxaabada nebiga radi allahu canhum bay dhahaan bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo abu daawuud kutubtaan akhrisanna akhrisadaan halka arrinan ku kala duwannahay siday culammaadu sunna sheegeen waxaa weeye inay yidhahdeen cali baa ka fadli badan abubakar taana laguma gaaloobo cali fadli waa leey laakiin ka ahlu sunnahaan waxaa rumaysannahay fadliga koowaad fadilada abubakar uma cumar uma cuhmaan uma cali kulligoodna fudalaa waa dad sharaf leh waa khulafaa raashidiin waa dadkii jannada loogu bishaareeyey waxaa loo yaqaanaa marka shiicatu lmufadala shiicada kala fadisha saxaabadiioo cali ka fadisha inta kale ahlu sunnahay uga dhowye waa kuwa laga reebo shiicada la gaalaysiin maxaa la yidhaahdaa zaydiya albatariya maaha zaydiya alxuutiya walaa jaaruudiya walaa sulaymaaniya kufaar bay ku kuwaasta marka nin xuutiya ansaar allah la baxay mid kaleo ibnaa cashariya jooga lubnaan ba xisbullah la baxay markaasaas le wallahi magacyo fiican bay la baxeen kuwaan hadday xaramka qabsan lahaayeen ogow diinta ilaahay korbay u kixi lahayd war yahuudda iyagaa ka daran cadowga keliya leeyihiin waa sunni muslima qalabkan uu iiraan samaysanayo uma samaysanayo maraykan iyo israa'iil waa riya iyo hawo waxaas cidda uu u samaysanaya waa xarameynka inuu gacanta ku dhigo waa inuu sunniyiinta ku xasuuqo maxaa ka dhacay suuriya waa kugu filan tahay suuriya afar ciidan oo shiicaa la keena marka laga saaro ciidanka ruushka afar ciidan oo iiraan iyo ciraaq ka yimid kuwa ciraaq ka yimid waxaa la yidhaha saddex ciidan kuwa ciraaq ka yimid hal ciidanna wuxuu ka yimid iiraan waa jeyshu fawri saddexda ciraaq ka timi mid waxaa weeye waxaa loo yaqaanaa fayla waxaa loo yaqaanaa faylaq alqudus ko jeysh albeder labo jeysh almahd saddex kan afraadna waa midkaan hadda iiraan ka yimi oo janaraalku wato waxaa loo yaqaanaa jeysh athawra iiraaniya afartoodaa ciidan wey waa afarta ka timid ciraaq iyo xagga waxaa shaneeya midka lubnaan ka yimid oo xisbullah la baxay waxay xasuuqayaan maca caruurta sunniyiinta magaalada xems xamaa meesha kaloo la odhan jiray xems xamaa iyo xalab waxay ku dhigeen dadkii haddaad aragto ama taariikhiin aad garanayso waxaad ogaan lahayd colaadda meesha taallaa intay la eg tahay qof intaa hoos dab laga shiday la salayo sunniya waa la salaya interneedaday soo dhigeen maba qabsadaan waa laayeen waa xasuuqeen ilmo yarka musbaar dhulka lagula qabanayo maxaa dhahay waa sidii soo korayay dheh waxay god u qodeen nin odaya waxay yidhahdeen waxaad tidhahdaa laa ilaaha illaa bashaar dheh markaasina maya laa ilaaha ila allah waa la aasaya maxay ka rabaan bashaar baa ilaaha inay dhahaan inuu dhaho isna waa diiday laa ilaaha ila allah soo interneedya kumada arag ninkii ilaa laga aasay baa lagu waday kan buu ku dhintay raximahu llah laa ilaaha ila allah uu ku dhintay nimanka colaadoodu halkaa gaarsiisan tahay maxamed iyo xasan iyo iyoyaan kugu sirin magacyo ay la baxeen iyo ansaar allah xisbullah jayshullah waxaasoo dhan khiyaalo ciidamada khayrta milatariga ugu xoog badan iiraan waxaa la yidhahdaa muxamadu rasuuliillah gantaalaha ay samaysteen oo loogu talagalo meelaha lagu garaaco shihaab xasan xuseyn baa la yidhaahdaa waxaas leedaha dowlad islaama quwadidaa soo socota maya waxaa soo socda yuhuud islaam sheeganaysa kana sii daran yuhuuddii weliba suuriya inta ay dad ku laayeen intii ay dagaalku ka bilowday laba kun koo iyo tobankii ilaa hadda waxaa la sheegaa boqolaal kun yuhuudduna kun sagaal boqol afartan sideedii bay qabsatay dhulka falastiin yuhuuddan malcuuniinta ilaa iyo hadda dadka ay dileen waxaa la yidhahda soddon kun ma dhamo yuhuudda ee falastiiniinta kalleen suuleeyey boqolaal kun intoo kalena xabseedu ku haya intoo kale ka badan baniimaad noo qaxeeyey shiicadu waa col sunniga cod u ah ninkii ilaahay dareensiiyo ninka jasiirada carab tegey ama shaam soo maray ama yurub iyo amerika meelaha shiicadu jooga arkay ama colaadda kutubta sheecada ku qoran akhriyey uu garanaya waxaan sheegayaa inay dhab yihin laakiin soomaaliya halkan fadhiya oo maqlay donald trump iyo ruuxaani baa iska hanjabaya dowladda islaamka marka laba qaadi doonto ku haya waxba ma ogaba waxba ma ogo ruuxaani buu moodaya donald trump inuu ka sakeeyo waana ka fog yahay xaqiiqdii waa ka fog yahay qaba qisoo ugu dambaynaan kusoo koobaya nacaybka ay qabaan markay faatimiyiinta shiicada ay aasaasayeen waxaan hadda mawliidka loo yaqaan mawliidka ilaa iyagaa mawliidka keenay mawliidka suufiyada laga fujin laayahay nimankii keena weeye nimanka markay mawlidka aasaasayeen magaalada magaalada qaahira faatimiintu saddex boqol toddobaatan iyo shan hijrada ninkii la ohan jiray ra-isul wasaarihii dowladdii faatimiinta waktigaas yacquub ibnu kilis baa la yidhahda taariikhda ka akriya ayaa wuxuu yidhi waxaan dabaaldeg baan samaynaynaa masaajid uu u bixiyey asar gadaal baa loogu bixiyey waxaa la ohan jira zahra oo laga wado faadimata zahra kadibna asar baa loo bixiyey kii ifka badnaa oo laga wado faadimo rasuul iyagaa faatimiyiin aha iyagaa dhisay jaamacadda hadda loo yaqaan alazhar markaa laakiin jaamic baa la odhan jiray masaajid u ah azahra loogu magacdaray faadimatu zahraa oo ah gabadha nabiga calayhi salaatu wasalaam war iyagu caabudaan faatimiyiin baa laga u yeertaan waxay rumaysan yihin qur'aan inuu ku soo degay caqiidada waxaa la yidhahdaa faatimiya waa faatimiya waa niman rumaysan lix bilood qur'aanku inuu degayey nebigu markuu dhintay kadib wax lagu been abuuranaya maa macruufu musxaf musxaf afaatima la yidhahdaa kitaabkaas ay sheegaan lix bilood ayaa qur'aan degayey faadimuu ku degayay dhaan markuu nebigu dhintay kadib nimankaasaa aasaasay mawliidkan qabuuriyiinta hadda laga fujin laayahay oo moodaya wax diina oo xaq oo nabigu ka tegay mooday nimankaasu markay aasaasayeen baa shiikh diiday abubakar inablisiin wuxuu yidhi waxaan kitaabka ilaahay kuma sugna sunnadii nebiga ma aha dadkii naga khayr badnaa ma soo samayn bidix weeye dowladdiibu ka horyimi asagoo nool bay haragga ka bixiyeen abubakar annablisiin ninkii waxaa ka warramay maqaarka ka fiiqayay wuxuu yidhi markaa inta kore ka soo siibay ee aan halkan marinayo wadnaha ku dhow ayaan iskari yidhi waa daashee ma iska dishid gaalkan isagaa ka waraan buugu ka qoray markaasaan wadnaha ka taabsiiyey buy wadna feeraha dhexdoodu ka geliyey mindidii wadnihii markii mindida juq lagu siiyey waa dhintay asxaana uma furayna xanuunka uma diiday laakiin wuxuu ku daalay ilaa lugaha suu suuuda harag waa la khasbay amar baa la siiyey maantooda inuu sii wado sii fiiqo wuu daalay markaa isdhaafina isbogsinay isagoo nool bay hariga ka dhigeen abubakar anabisiy waa ninkii ilmo isagoo muxaadaraynaya oo nimo sunniyiina la hadlaya oo nacaybka shiicada iyaga baraya wuxuu yidhi haddaan haysan lahay toban sihaam toban gamuun mid ka mida waxaan ku ridi laha bui nasaarada kafarada sagaalna shiicaan ku ridi laha muxuu dareensiinaya colka shiicadu u qabta sunniyiintu dareensiinaya dadkiiba wuxuu kicinayaa shucuurkooda caqadiga iyo ruuxiga inay fahmaan cadowgani islaam shaqo inuu ku lahayn waa dilay maskiinkii raximah allahu tacaala sidii baana dabaaldegii ku socday mawliidkii dhulkay xukumeen oo dhan masar libiya dhulkaa loo yaqaan saxraa baa la odhan jiray tunisiya aljazaa'ir morocco muritaaniya intaasoo dhan iyagaa maamulayey amar bay ku siiyeen magacyada haddaa loo bixiyey morocco muritaaniya naagoogeedi hore waxaa la odhan jiray asahraa amase maqrib alcarabi si aad u fahamtaan baan hadda magacyada loo yaqaano idiin sheegay amar buu ku yidhi dhulkaasoo dhan mawlidkii laga sameeyey mawlidkii waa muddo ka socday uu dabaaldegay waagii dambe shiicada laga adkaaday ee ilaahay uu ku soo diray subxaanahu wa tacaala geesigii ninka la odhan jiray salaaxadiin alayuub iyo ciidamada muslimiinta oo culummadii o dhan tay fadhiisteen u aqoonsadeen masar inay tahay daaru daarulxarbi daaru kutubtay ku taalla iyada shiicada haysta dadkoo suniyiina ogow inta haysataa xukunka lagu saara maxaa yeelay cidda wax maamushaa daarta iskale haddii lagu yidhahdo waddanka hebel lagu yidhahdo waddankaas muxuu yahay shacabka maa waxa lagu weydiiyey hadduu daarulkufri yahay waa in xukunku dowlad taaquuda ka dhisan tahay oo kitaabka ilaah diidan haddii kitaabka ilaah lagu maamulaya waa maxay daarulislaam muslimiintii wakhtigaa joogay farabadnidii culimmadii shacabka ma aan eegin masar waxay u aqoonsadeen daarulkufri ka akhriya kitaabka mukhtasar siira lilimaam maxamed ibn cabdilwahaab atamiimiy baabka uga hadlayo xuruub ridda waa lagu duulay shiicadii waa laga adkaa dhammaan dhulkay haysteen oo dhanna waxaa la wareegay sunniyiintii laba boqol iyo saddex boqol ku dhowaad sano markay gacanta ku hayeen oo dadka ku qulaamiyeen wax badan bay ku qulaamiyeenoo been ah waxaa lagu qulaamiyey dadka waxaa ka mida mawliidkan hadda ay wadaan qabuuriyiintu laga fujin laayay tuulo walbana caada ku hayaan ay la qaylinayaan oy moonayaan sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maya waa sunnadii shiicadow sunnadii shiicadow marka insha allahu tacaala waxaan rabaa eh, muxaadaradana ku saabsanayd nacaybka sunnigu ee shiicadu ay u qabto ahlu sunnaha dhabta ah waxaan insha allahu taana ku xigta ka dhigan doonaa xiriirka iyo cilaaqaadka u dhaxeeya qabuuriyiinta sunniga sheegta iyo shiicada casriga ee hadda joogta iyo tallaabooyinka ay rabaan inay qaadaan oo ay qaarkoodna sheegeen qaarna u rahman yihiin inta qarsoonna allah og subxaanahu wa tacaala ninka caaqilka waxaa rabaa inuu ila fahmo cadowga ilaahay inaad fahamto yuhuud iyo nasaara iyo shiico iyo qabuuriyiin wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam